bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo saddexaad ee ka mid ah min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu taswiyati الsufuufi wuxuu baab yahay sababka in la simo oo la ekeeyo iyo wa iqaamatihaa oogiddeedii iyo hagaajinteedii wa fadli اlأwali faاlأwali minha iyo safka hore fadligiisa safo saf ka horeeya fadliguu leeyahay iyo walisdixaami cala asafi اlأwali iyo in laysku cidhiidhiyo safka hore lagu tartamo wاlmusaabaqati ilayha in loo baratamo sufuufta hore wa taqdiimi uli اlfadli wa taqriibihi min alimaam iyo in loo hormariyo la xijiyo imaamka dadka fadliga iyo cilmiga aqoonta u saaxiibka ah oo dib loo dhigo caamada iyo markaas caruurta iyo wixii la halmaala xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn idriis alأwdi وabu mucaawiyaةa mxamed bn khaasim wakiic can lacmash sulaymaan intaasoo wada abu bakr cabdالlahi bn idriis abu mucaawiya wakiic can lacmash can cumaaraةa bni cumayr الtaymi can abi macmar wasmhu cabdulahi bn sbra cabdulahi bn skbr alhamdani can abi mascuud albadri اlansari cuqbaة bni camri waynu soo maray axaadiidiisa uu ku leeyahay fi صaxiixayn fii eh, baabi salaati cala nabi sal slam baynu ku soo marray fii baabi salaati cala nabiy baynu ku soo marray inuu nabiga ka xigto boqol iyo laba xadiid uu nabiga ka wariy waynu soo marray sagaal xadiid isku waafaqeen bukhaariiyo muslim toddoba xadiidna uu gooni la yahay muslim hal xadiidna uu bukhaari la tafaruday xaggaasaynu ku soo marray qaala wuxuu uhi saxaabiga kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayh waalih wasalam yamsaxu kii masaxoo gacan mariya manaakibanaa garbaha naga garbaha ayuu gacanta marin jiray inay saman yihiin in kale in la kala horeeyo in kale gacantuu saa u marinaya marka imaamkeenna ugu xoog badan ugu fiican istaw wala takhtalifu buu ku gaabsadaa gacan marin waa isku dhammaatay gacan marin ayib bal waxaa laga yaaba haddaad gacan isku dayda in lagu tumaba wadaadku muxuu baarayaa lagu yidhaahdo <clears throat> waxyaabo kale le baryahan soo baxay yamsaxu wuxuu gacan marin jiray manaakibana garbaha naga fi salaati salaada gudeed ay fii safi sala salaada safkeeda ee laynkeeda marka lagu jiro yuu nabigu toosin jiray garbaha iyagoo wuxuu hubsan jiray inay siman yihiin iyo in kale wayaquul wuxuuna odhan jiray fal iyo qowl nabigu isku dari jiray calayhi salaatu wasalaam istaw sinaadoo ekaada walaa takhtalifuu ha iskhilaafina ha isweydaaranina horay iyo gadaal u kala bixina isku hagaaga fatakhtalifa markaa isweydaarato quluubukum laabihiin laabihinu yacni falka khilaafka daahirka ficilkiinna ah ee idinku a isdhaafaysaan ee isweydaaranaysaan wuxuu abuurayaa ama keenayaa in qalbigiinnu iskhilaafood kala dhimataan marka khilaafka baatiniga ee macnawiga waxaa keena khilaafka daahirkaa keena liyaliini ha isoo xigsado minkum xaggiinna ulul axlaami dadka caqliga u saaxiibka alaxlaam waa jamcu markaasi xolm marka waxaa weeye waana Eh, ama xilmi waxaa tiradaba xadal lo kasriyo waa alcalu alcaqlu baa loo jeedaa ulul axlaami dadka caqliga u saaxiibka iyo wnuha iyo caqliga annuha walaxlaam waa isku mid waa isku mid xagga macnaha laakiin maadaama lafdiga kala duwan yahay saasaa laiskugu cadfay oo laiskugu adkeeyey marka ihtimaam iyo mubaalaqa ayuu markaa nabigu calah slam meeshaasi tusahayaa uma intaa kadib ha kusoo xogsado aladiina kuwa yaluunahum kuwa ku xiga fi اlcaqli wاlxilm xagga caqliga iyo garashada iyo cilmiga dadku isku daraja ma aha safka hore ha soo galo oo ha soo buuxiyo dadka u saaxiibka caqliga iyo cilmiga ee wixii khaldan wax ka toosin kara haddii imaamkii wax ku soo kordho laga dhigi karo kusiisime iyo naa'ib iyo khaliif cilmi haddii la xambaaraya qaaday uma intaa kadib aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum xagga marka agga xigidda iyo ku-xigsigu xagga fadliga iyo sifaadka looga jeedaa ma aha daraje loogama jeedo xagga da'da iyo cimriga midna loogama jeedo qaala abu mascuud wuxuu yidhi faantum اlyowma ashaddu ikhtilaafan faantum idinku alyowma maanta muslimiinay ashaddu waa darantiin ikhtilaafa xagga ismaandhaafka min cahdi rasuuli اllahi wa sal l nabigu wuxuu lahaa isku aada isku fayla ha iskhilaafina taa waxay dhalinayso abuurayso ina dhexal siin khilaaf qalbi ah wuxuu nabigu ka digayey yaad maanta haysaan wey waad iskhilaafteeno bar xataa waa dagaalanteen marka dambe usuushi diinad ba hadda keenayso waa inaga soo mara fi lmuqadima fi saxi muslim anzilu nnaasa manaasilahum ayib iyo xadiidka caaisha sunankan aad ku soo martay nabigu wuxuu na amray ruux walba inaan meeqaankiisa iyo darajadiisa aanu dhigno ayb waxadaanaahu isxaaq baa xadiidka kaleo noo tabiyey isxaaq baa isagoo noo tabiyey akhbaranaa jariir bn cabdilxamiid xaa waxadaanaa ibnu khashramin wasmuhu cali waa inaga soo maro dhowr goor qaala wuxuu i waxadaanaa waxaa odhanaya waxaa weeye ninka la yidhaha muslim cali ibnu khashram baa noo warramay akhbaranaa ciisa yani ibnu yuunus buu u jeedaa bacdu nuskhna qaalada waxay ka dhigahayaan isxaaq isxaaq laakiin sawaabku waa muslim xا وxadaثna qaal wuxuu i muslim xadaثna ibn abi cumar baa noo warramay tan dambana kuu cadaynaysa qaa'ilku inuu muslim yahay ardaygiisiibaa de kitaabka qaadanaya baana saa u sheegay وxadaثna ibn abi cumar maxamed ibn yaxya ibn abi cumar alcadani xadaثna ibn cuyaynata sufyaan bihada اlisnaadi bisanadkanay ku tabiyeen naxwahu naxو alxadiiث الsaabiq safka in la simo la hagaajiyo oo laysku toosiyo nusuusta diineed ee ku timid baabka waxay tilmaamaysaa inuu waajib yahay inuu waajib yahay oon laga tegi karin bacdu ahli اlcilm waxay ku xambaaraan sunno mu'akada laakiin sawaabku waxaa weeye inuu waajib yahay xadaثna yaxya bnu xabiib alxaariثiyu وصaalix ibnu xaatim ibn wardaan abu muxamed albasri qaala labada wadaad waxay yidhaahdeen xadaثna yaziid ibn zuraycin الtaymi xadaثna khaalid alxadaa khaalid bn mihran alxadaa can abi macshar wasmuhu ziyad ibn kulayb ziyad ibn kulayb mashhuuru bikunyatihi abi macshar can ibraahim bni yaziid annakhaci buu u jeedaa can calqamata bni qays annakhaci can cabdillahi bni mascuudin radi allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam liyalinii haigu soo xigsado oo ha isoo xigo minkum xaggiinna muslimiinay ululaxlaami dadka dhugta u saaxiibka ah iyo wanuha caqliga uma aladiina yaluunahum kadibna kuwa ku xiga kusii xigsadeen safka labaad galeen alaaan marka xigsiga nabiga la xigsanay niman waxay dhn waa safka hora loo jeeda nimanna waxay dhn maye waa inta nabiga ku aadan inta nabiga ku aadan daraftaa dadka jooga iyo kuwa gees kala jooga wax badan arki maayaan waxna sixi maayaan waxaa weeye qaybta nabiga ku aadan dhabarkiisa iyo gadaashiisa sawaabkuna safka horo dhan baa laga wadaa uma aladiina yaluunahum alaaan saddex goorba nabiga ku celiyay kadibna ku sii xiga xagga fadliga darajada iyo wanaagga iyo khayrka kadib ku sii wa iyaakum iska ilaaliyo iska jira wa hayshaat alaswaaqi iyo buuqa suuqoo kale hayshaat jamcu hayshatin waa ikhtilaatka iyo fitnada ikhtilaatka iyo fitnada yacni waxay loo jeedaa oo marka dadka laisku burgooyo oo inaan isqaadan karin la isdhex dhiga caruur iyo rag waaweyn iyo dumar culummo iyo caamo wixi o dhan baa yalo buu noqonayaa waxaan isla qabsanaynin oo isfahmaynin ikhtilaad iyo buuq yeedhaya unbay hawshu noqonaysaa wa iyaakum iska jira weeye ikhtilaatan ka ikhtilaat alaswaaq sida suuq waaa lasdhex fadhiya caamay iyo culumo nin weyn nin yar haweeney baa xagga fadhida wadaad baa xagga fadhiya buuquna nin walba afkiisu dhawaaqahaya marka huunkaasaa socda marka waiyaakum wahyshaat اlaswaq waa maslamada bannaan weeyi iyo ma ahe baabkay la leedahay xadiidkay cilaaqa la leedahay labadaasa la isku haya sababkuna waxa weeye lafdi walba oo lafdiga ka horeeya munaasabe iyo macani iyo nuxur baa kaga dhagan idan maadaama nebigu uu yidhi tartiibiya hawsha oo safka koobaad iyo ka ku xiga iyo ka ku xigaba culummada iyo indheergaradka iyo dadkaas ha la macnaheedu waxaa weeye ummadda yaan laysku burgoynin yaan laysku khaldin yaan laysku labin sida suuqu u laban yahay saan fitna iyo ikhtilaad iyo dhawaq aan munaasaba meesha uga soo bixin alimaam axmed bn xambal xadiidkan wuu inkiri jiray oo wuxuu dhaha waa xadiid munkara xadiidkan wuxuuna u jeedaa ziyaadada wa iyaakum wahishaat alaswaaq intaan dambe axmed wuxuu odhan jiray waa munkara wax lagu qoonsadana maanan arag maxaa yeelay daara qudni baa wuxuu tilmaamay kitaabkiisa alkharaa'ib wuxuu tilmaamay atraaftiisa ibnulqaysaraani uu ururiyey wuxuu tilmaamay inuu xadiidka la tafaruday khaalid alxadaa khaalid miraan alxadaa baa la gooni noqday can abi macshar can ibraahim annakhi can calqama marka intaa waxaan ka ahay arag ninka le khaalid alxadaana waa min kibaar alxufaad waa imaam xaafid oo mutqina oo aqoon badan weeye ziyaadadiisu in la xukumo inay maxfuudo tahay baa aswab ah yaa aswab ah. wax kaloo lagu qoonsada maana arag qolyaha hadda kitaabka taxqiijiyana inta axmed bay soo guuriyaan axmed baa lafdigan waa munkar ibn camaar ashahiid abulfadl yaa ku soo guuriyay cilalkiisii kadibna aan lagu sii tacliiqiyaa muslim wadaadkii nadar alfaariyaabi intaasuu soo guuriyay laakiin waxaa la yaab leh waxay oga tageen bukhaari xukumkiisa cala alxadiid alimaam tirmidi baa fii cilalihi weydiiyey xadiidkan iyo lafdigan oo lafdigan wata min hada اlwajhi nafsihi ariiqan hadda uu muslim ka wariyo min ariiq yaziid ibn zurayc can khaalid alxadaa can abi macshar can ibraahim can calqaac ibn mascuud buu ku wariyey markaasuu weydiiyey bihada lafdi bitamaamihi buu ku keenay bukhaari wuxuu ihi arju an yakuuna maxfuudan xadiidkan waxaan rajaynaya inuu yahay xadiid maxfuuda oon wax nakaara ah iyo wax shuduuda midna uusan lahayn muslimna yaa maa ziyaada idan wuxuu hi arju an yakuuna maxfuudan muslimna sheekhiisa bukhaari buu asaguna u arkaa siduu u arka inu xadiidku maxfuud yahay marka xukumka axmed lagama rajixi karo calaa xukmi اlxaafid abi cabdillaahi اlbukhaari wa tilmiidihi imaam muslim ayagaana ku socda yani qawaacidda guud ee muxadiiinta ahayd ziyaadaة اlxaafid inay maqbuulo tahay fi اlasli allahuma in khaطأ la hubsada mooye wax khaoo marka muuqdana ma jiraan wax khaoo muuqdana ma jiraan marka calaa aqali taqdiir markaad xadiidka muslim ka hadlay leedahay axmed baa munkar yidhi waa inaad tidhaahdo bukhaarina wuxuu yidhi waa maxfuud waa inaad tidhahdo muslim agtiisana waa ka maxfuud marka hana ilzaaminin ra'yi imaam min aima ka mid a ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaan jiray markuu salaada tukanaya uu gelayo in ay daba taagan yihiin ay ku xigsadaan muhaajiriin iyo nasaa-i baynu ku soo marray min xadiidi anas radi allahu tacaala canhu kaana rasuulu llahi sal ly slam yuxibu an yaliyahu lmuhaajiruuna walansaar liyaahuduu canhu waynu soo marray wuxuu nabigu jeclaan jiray inay ku xigsadaan muhaajiriin iyo ansaar say cilmiga oga xambaaraan oo oga qaadaan hadday hawltimaadana nabiga ay u bedelaan waana xadiid saxiix calaa shardi bukhaari wa muslim xaggaynu ku soo marray idan xukumka asaga weli waa baaqi iyo baaqi ma aha haya haddaad aragto marka safka hore wadaad carurta ka dhufanhaya oo xagga dambagalaba ku haya hawshan ku dhegan yahay nin le haddaad aragto lama saari karo maadaama ay mumayisin yihiin wax kala soocayaanoo salaaduba laga raba inay tukadaan xaggana ay kaasoo hormareen in loo turaayo waa cadaaladdarre ha la daayo hawshaanna waxay khusaysay xilligii cilmiga la kala xambaarayay ee nabiga axaadiista laga warinayay ee diinka laga tabinayay marka adoo madaxweynoo caamaya iyo wiil yaroo toban jir ama sideed jiroo qur-aanka xifdsan inaad gadaal u turto intaad soo daahda suuragal may leeyihi xisaabta waad fahanteen baan u malay baabkuna baabu riwaaya uu ahaa liyakhuduu canhu baa u daliil ah kaana yuxibu an yaliyahu alansaaru wاlmuhaajiruun liyakhuduu canhu adu maxaa lagaa qaadi salaadu baad naga tujinaysaa meeshaad noo joogtaa ayib intaa taqaanana waa naqana wax lagaa qaadi ma jire nin walba safku u soo hormaray iyo aan feeraha lagu dhufanin bay leeyihin warkaa inaad fahanteen baan u malaynaya ayib labadaa masala jirta almuhim carruurta yararka ah ee daa'imada ah, ee masaajidda hallaynaya ee buuqa badan keenaya masaajidda aad ha ilaaliyo haddii aad ilman yaroon aan mumayisan meesha aad keentana haddee waa inaad xaslato ood ummadda ku dhibin kuwa maali waxaan arkaya niman tukanaya madaxa kaga fadhiya casar casar dhawey mise wuxuu ahaa buu ahaa yani waa halis weeye caruurta ayaan lagu dhibin yarna kaaen mumayisiinta dadka muslimiinta tukanaya masaajidana ayaan lagu halaynin caruurta masaajidda in la baro way fiicantaoo lagu tarbiyayo cibaadada laakiin edebta iyo anshaxna waa inaan laga tegin ayb waxaa laga yaabaa inuu tu calmihii nafta u keenoo buuqay wadaadkii inuu islaamta soo dhaafiyey islaamtii buuqeeda buuq ilmaha hadduu soo dhaafiyey annagu noo keenago hadda saa maula socotaan hawsha aadaha loo ilaaliyo gabadha soo dhaafi oo caawi sax laakiin muslimiinta kalena ha ku dhibin ha ku dhibin xdثna محمد مثنى والمشار قال xdثna محمد بن جعفر غندر xdثna شعب بن حجاج قال سمعت قتاadة مقلي بن دعاaمة السدوسي buu ka wada يحدث عن أنس بن مالك قال قال رsuل الله صلى عليه وسلم رasuلka وxuu hi sawوا sima صفوuفكم safafkiina sima amar baa ka soo nabiga ka yimid amarkaasi wax ka weeciya waajibnimadkiina ma jiro waxaa lagu xambaaraya cala alwujuub awaamirta suubanaha ka timaada iyo alla ka timaada waa in asalka lagu xambaaro inay waajib faa'iidaynaysa bimacnaa falkaa lagama tegi karo ilaa lidaruura wey haddaanan helin wey qariino weeciso oo ka weecisa amarkii wujuubka ka weecisa lamana hayo lamana hayo wadaaddaha u badanee hawshan yidhi waa sunna mu'akada inahan ay ku dhegi doonaan fa ina taswiyata safi safka in la simo la ekeeyo waa min tamaami salaa salaadda dhammaystirkeedii weeye yaa nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam waxay leeyihiin tamaam baa la sheegay dhammaystirkuna waa shay aan waajib ahayn sunan baa laga wadaa waxaa loogu jawaabo layidhi waa min baabi xamli kalaami الrasuuli kalaami الshaarici cala اlmusطalax wاlcurf اljadiid waana baaطil biijmac اlumma in lagu xambaaro nabiga hadalkiisa ama ilaahay kalaamkiisa lagu xambaaro curfi iyo dhaqan dambo gadaal ka yimid lama ogolo caraf suma kala duwano eray adu waxaa jira ad u taqaano oo gobolkaada iyo meeshaad ku soo kortay macno looga yaqaan gobol kaleo waxaa tagtay macno kale looga yaqaan makaadin baad ku xambaari maya adu waxaad u taqaanaa aabbaha islaantuu qabeen ku dhalin aayaad u taqaanaa ninna aaya wuxuu u hooyadii hooyada asaga dhashay qolyana waxay u yaqaaneen eeddo aduguna eeddo waxaa u taqaana midda aabbaha la dhalatay soo af kala duwan maaha ayib reer koonfureedku fataal waxay yidhaahdaan ninka lacagta sarsayda ku ciyaara een xoolaha mubadirka ah limaalihi meel kale haddii la tago soomaaliya ka midana fataal nin aanaan la sheegi karin wey nin hadda aan la sheegi karinoo khariban wey oo macno kale macno khatar ah hargeysiya halka haddaad tagto iyo waqooyi ayb marka waa in aadan ku xambaarin afkaadi afkala idan afku nabigu ku hadlay iyo luqadiisii iyo curfigiisii kuma xambaari karti curfi ka dambeeyey hadda tamaamu sala adigu waxaad baratay fuqahadu markay hadlahayaan mutaakhiriintu in la kala qaado aqalu maa yujzi shayga wax ku filan kamaal kamaal iyo hawlahaas waa tafsiilad ay la yimaadeen fuqahadu faham ay la yimaadeen diidan ay ku fahansiiyaan laakiin hadalkii nabiga laguma fasiri karo tamaamkan wuxuu noqon karaa tamaam salaadu ay ku burayso wuxuu noqon karaa shay hadii laga tago lagu dembaabayo wuxuu noqon karaa shay aan lagu dembaabayninoo sunanimo ah idan saa darteed kuma ambaari kartid saa aad doonayso oma leean karta wey fa ina taswiyata safi amarka horana tusahayo bal nabigu wuxuu ku xidhay simid la'aanta la simin waaya sufuufta iyo iskhilaafka inuu keenayo albaqda baqda iyo xasad iyo xiqdi iyo burbur muslimiin inuu keenayo faina taswiyat safi min tamaam الsala salaada dhammaystirkeedu ka mid yahay xadaana shaybaan bn faruukh xadaana cabdulwaris bn saciid buu ka wada can cabdilcaziiz wahwa ibn suhayb can anas bn malikin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam atimu الsufuufa atimu buuxiya iltira dhammaystira asufu sufuufka dhammaystira yacni mid cusub yaan la bilaabin safka horon buuxsamin hala iltiro hala buuxiyo hala gengimo fainii la araakum khalfa dahri anigu waxaan idinka jeedaa dhabarka iga dambe waa ida arkaawe safka ayaan lagu ciyaarin hala buuxiyo hala isku dhowaado haddaad aniga xishoonaysana alla ka xishooda weeye halkaasuu nabigu gaarhsiinaya xadaana moxamed bn raafic النysابور القشيري قال xدثنا cبدالرزاق بن همام السمعاني أبو بكر xدثنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني البصري عن همام بن منبه قال wuxuu hi imaamkaas hذا ma xدثنا أبو هريرة kani waxaa weeye axaadiiu noo tabiyey abu hurayra radi allahu tacaala canh can rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiia ayuu sheegay abu hurayra sheegaya nabiga yuu ka tabiyey minha axaadiita waxaa ka mid a waa saxiifadii hamaam saxiifatu hamaam can munabi cafwan saxiifatu hamaam can abu hurayra can rasuulilah baan ujeedaa saxiifa gooni loo wariyo wey minha waxaa ka mid ah wa qaala wuxuu uhi nabigu sal ly slam aqiimu safa fi salaa safka toosiya oo hagaajiya salaada gudaheeda faina iqaamat الsafi min xusni الsalaa dacwa salafiya fadaa'isheeday ka mid tahay iyo maxaasinteeda fi اlbilaad intays dacwa salafiya aysan biyo dhigin geeska afrika ku biyo dhigin safafka lama toosin jirin danba lagama lahayn inoo aqima waa la tuuri jiray safka ha la hagaajiyo hawsha hala hayo hawlahaas waa waa gadaal idinkaa kala yimid xoogow sunno xaab saartay oo dugowday baad noolayseen waa ixyaa sunan ixyaa sunan wey ayib hadda marka waxaad moodaa in la sii daalhayo oo la tiro dhigay la tiro dhigay oo laisku mashquulin maayo safka in la toosiyo la isku dhejiyo lugaha anqabo la isku saaro hawlahaasaan soo gaarna hadda laakiin lagu kala tag nin walba meel buu istaagahayo sida hal habeedinaysa iyo la sabra bixi kadibna hadhow markuu rukuucaa ma sujuudo dhullan baa bannaanaan marka horan la yeeli maayo waxaa la rabaa sidii sheekh maxmed haadi raxmat ullaahi tacaala calayh luguhu boo ku lahaa sheekh markaasuu saf ka soo baxay ku dambu haddana galay markaas haddana kii dambu ka baxay sheekh maxaa kugu dhacayban meeshan xarbul aqdaam baa ka socota lugti bay ku dhejinhayaan bogna way kaga taalaa eh, alkacbu bilkacb weymo eh, manki bilmankib alqadam bilqadam hawlihii bay hayaan marka way ku riixeen sheekh boogti baa ka danqanays saf dambuu gala way ku riixeen marka meel cidlo ku tukaday waa sidee baan wuxuu hi waxaa meesha ka socota xarbul aqdaam baa ka socda marka waxaa weeye sunnada in la ilaaliyo waxaa weeye oo lagu dadaalo waa loo baahanyahay waa loo baahan yahay in lagamana cajiso lagamana tiiro dhigo ayib waa khayr wanaag ninka hadda sunnada xoogo isku yar ku dadaala waxaa loo arka inuu yahay reemiyi hadda soo rucleyo xiqsan oo salaad kusuux nin salaad kusuux baa tay kuleeyihi salaantii baad ku waalatay hebel inuu waalan doono male mid baa maaladigu yidhi maxaa jira salaan busaa u wadaa ma midaan qaraabana hebel inuu waalan doonaan mana dheerayn maxaa jira salaan baa alla ka taagay assalaamu calaykumtaan buu wadaa yani soomaalidu sheegay khayrka way kugu qoonsanayaan aqiimu safa safka toosiya fi salaa fa ina iqaamata safi safkoo la toosiyo oo la hagaajiyo min xusni salaati salaada wanaaggeedu ka mid min taxsiin salaa horaanna waynu soo marray taxsiin sala inuu waajib yahay waajib inuu yahay oo nabigu soo yii nin walba naftiisu u tukanhayaaye salaadiina aad tukanaysaan ka fiirsada xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana gundar maxamed bnu jacfar can shucbat bn xajaaj eh, abu bistaam alwasiti albasri asalkiisu xadaana maxamed muana bashar bundar qaala xadaana maxamed bn jacfar gundar xadaana shucbatu can camr bn murat alhamdani qaala wuxuu uhi wadaadkaa samictu saalim bn abijacd اaطaفaani qaal samictu nucmaan bna bashiir اlansaari numaan bashir waynu soo maray axaadiiiisa waynu soo maray markaynu maranay fii ahwani eh, ahli الnaari cadaaban baanu ku soo maray halka iyada xadiidkaa baanu ku soo maray aniga kole hadda waxaan marayaa raqamkan dheer ee musalsalka ah kanaan mukararka ahayn baan ujeeda midkaan mukararka ahayn ee yarka ah baan ku soo maray qaala samictu halkaasaan kusoo sheegnay xadiidku ku leeyahay fi saxiixayn samictu rasuula sal slam yaquulu man isagoo leh la tusawunna waad simaysaan muslimiina walle sufuufakum sufuuftiinna aw amase la yukhaalifanna allah rabbi wuxuu isweydaarin oo isdhaafin oo isku dhufan bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna alwajhuna waa cibaaratun can ilbaaطin qalbiga nimankuu iskhilaafo wejiga isbedelaya hebel wejigu ii bedelaad leedahay wejigiisu maanta ma fiic bimacnaa ii xanaaqsanaa wey yani wixii baainka adiga uurkaada ka jira muuqaalka wejigaadu ka muuqanaya macnahaasaa loo badanya lanna axaadiii horaa soo caddaysayo ama ilahay wuxuu isweydaarinaya bayna quluubikum quluubikum hadda wejiyaalka saasaa looga jeeda idan waa meeshii la odhan jiray shayga daahirka ah asal baain uu leeyahay shayga baainka ana farac daahir uu leeyahay haddii xumaan qalbiga ay gashoy degto waxay ka muuqanaysaa korkaada iyo ogadaada sare somalina way taqaanaa ayb wixii uurka jira afkaadaa kaaxday dheheen way ogyihiin waa ahlusunna waljamaca wey qadiyat اtalaasum bay qabaan caamada soomaaliyeed waa caqidadu waa caqidatu talaasum bayna aahir walbaaطin jahmiya shuqulkumay laha waxay ku leeyihin wixii uurkaada jira afkaa kaaxada bimacana waa isku xidhan yihin wey labada way wada shaqeeyaan jahmiya waxay ku dheheen ma wada shaqayso caamadu waa suniyiin saa oo la soco in la afayaba mooye latusawunna walle waad simaysaan ood hagaajinaysaan sufuufakum aw layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama rabbi wuxuu isweydaarin oo isdaba marin wejiyaalkiinna mukhaalafadan waxay ku fasireen wejiyaashka inuu masakhi oo dameere iyo daanyeere iyo suuratu kelbi maa lidinka sida xalay soo marra kale nimana waxuu le maya waa waa albaqdaa waalxasad iyo tafaruq iyo tashardun baa idinku dhici waad ka burburaysaa macnahaasaana daahir macnahaasaa daahira tagayur اlwajhi waa kinaaya cibaara can tagayur اlbaaطin qalbiga isbedelay ayaa wejiga isbedelana uu ka imanaya intaa yarta sunnadaa yarteed aragtaan ee mu'akadada ama waajibka cinda bacdi ahli اlcilmi ayaa tegidda laga tegay waxay keenaysaa burbur iyo khilaaf iyo xaala ijtimaaciyaoo ba'an oo burbur iyo dumitaan keenta lama fududaysto hawsha ayada ah xadaثna yaxya bnu yaxya alxaariثi cafwan الtamiimi abubakr naysaburi abarna abu khaym hayr bn aawiy ajuy abu khaym huna waa hayr bn aawiyat aljucfi an simaak bni xarbin qaal samictu nucmaan bashiir baan maqlay yaquulu isagoo leh kaana rasuul lah rasuulka ilahi wuxuu ah sal اllah alay wasalam yusawi kii sima oo hagaajiya sufuufanaa safafka annaga ilaynka salaada xataa kaanamaa ilaa aad moodo yusawi biha inuu ku simayo alqidaaxa leeba uu ku simayo alqidaax jamcu qidxin waa leebka leebka marka la toosinaya aalad baa lagu toosiyaa mitir iyo ul weyn iyo shay la dhexgeliyey iyo waxbaa lagu toosiyaa safkiisuu nabigu u layngareeyey u toosiyey waxaad moodaaba safkiiba inuu aalad ka dhigahayo uu leebka ku toosinayo waa macnaha daahirkaa haddana waxay dheen ma laga wadaa safka waxaad moodaa in ul iyo leeb lagu toosiyey waxaa la toosinayaa safki ah aalada wax lagu toosinaya waa leebabki laakiin cibaarada hadda ad xatى kaأnamaa yusawi biha ay bالsufuuf alqidaaxa inuu leeb ku toosanaya aad mooda yani safku suu nabigu u simay waxaad moodaa inay tahay aalad micyaaroo miisaan wax lagu toosinayo ila shayga qalooca aalad baa lagu toosiyaaye xataa ra'aa ilaa arkay ana qad caqalnaa canhu inaanu ka fahnay ayada ah nabigu waday wey wuxuuna toosinhayey oo na hagaajinayey oo safku nabigu ku dadaalayey ilaa uu u arkay inaan ka fahanay wuxuu doonayo oon la qabsannay carbintii iyo layligii salaadda lagu leylyahay muslimiinta uma intaa kadib kharaja ym maalin maalmaha ka miduu soo baxay subanu sal slam faqaama waa istaagay xataa kaada yukabir ilaa uu xidho salaaddii xataa kaada fara'aa rajulan buu arkay baadiyan saduruhu laabtiisu ay soo min asafi saf ka soo markuu nabigu u istaagay in uu salaadii xidho iyo wuxuu arkay nin shafka raggii dadkii o dhan ka soo baxay oo shafkiisii soo taagaya xaggee buu ka arkay dhabarku nabigu ka arkay waa issoo majire waa canaantay fa wuxuu yidhi cibaad allah yaa cibaadalla addoommihi ilaahayow la tusawunna walle waad simaysaan sufuufakum laynkaad hagaajinaysaan aw la yukhaalifanna allah ama rabbi wuxuu isweydaarin oo iskhilaafsiin bayna wujuuhikum waxyaabaa ugu yara dhib aynu ku burburraba intaa ah la dabaqi waayo laga tegey baa duma keenaysa dowlado duma burbur yimaada khilaaf ka marka haddii shareecadiiba laga tago halka maxaad ka fahanteen sunno yar ama waajib yar oo salaad laynkeed ku saabsan baa nabigu wuxuu leeyahy haddii la fuuso laga tago burbur baa ka dhalanhaya khilaaf ummadda dumiya kitaabka rabbiga iyo sunnadii wada socotaba haddii la tuura ka markaasaa waxaad raadinaysaan inaad hagaagtaan oo aad heshiisaan oo isu timaadaan wax idin hagaago waxaa idinka daran kuwa idinla laakiin waxaad la burburteen waa dastuur la'aan gaalnimo ka weyn weliga ima maqal waxaad la burburteen inaad u hagaagay ladihiin waa dastuur la'aan waxaan maqli jiray waaga la miyir qabay waxaad u burburteen inaad u hagaagay ladi waa maxay kitaabka rabbigii oo laga tegey diinkii oo laga jiitay sunnadii oo lagu tuntay baan maqli jiray hadda waxay maraysaa dastuur la'aan meesha laydiin wada ma garanhayo allaasa leedihiin xadaanaa xasan bn rabiic ibnu sulaymaan albajali wa abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abulaxwas salaam bn sulaym alxanafi xaa waxadaanaa qutaybat bnu saciid xadaana abu cawaana wadax bn cabdullahi alyashkuri bihada alisnaadi buu noogu tabiyey naxwahu asagoo kale xadiidka haddaad soo marteen ayuu ku tabiye wey bihada isnaadi naxwahu ayb xadaثna yaحya bnu yaحya tamimi abu bakr naysaburi qaal qarأtu calى maliki abi cabdالlah imam dar hijra can sumay mawlى abi bakr bn cabdالرaحman can abi صالح السمان ذakwan can abi hurata radi الlah tacalى canh أna rasuul الlahi صل ly slam qaal low yaclamu الnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi الnidaa'i aadaanka fadliga ku jira low yaclamu الnaasu maa fi الnidaa'i aadaanka waxa ku jiro fadli ah iyo khayr iyo hawaab ah iyo wasafi اlأwali iyo safka hore iyo safka hore aadaanka asag waynu soo maray ee hadda waxaa weeye safka horea maxalushaahidku u socdaa yacni sanadkaa hore meeshuu ku xidhmay waa simaag waa simaag inaad ku khaldantaan baa laga yaabaa xadana xasan bn rabiic abu bakr bn shiba qaala xadana abulaxwas xaa abulaxwas can simaag wey abulaxwas can simaad kan dambe abu cawaana ku istaagana waa can simaad simaag ibni xarbin qaala samictu nucmaan bashiir saas iskugu xidhan yihiin ayib low <clears throat> yaclamu naasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka fadliga ku jira iyo wasafi alwali safka hore fadliga ku jira hadday ogaan lahaayeen uma kadib lam yajiduu aysan helin aadaan iyo saf hore ilaa yastahimuu calay ku qori tuurtaan ku qoriritaan mooyeen lastahamuu way qori ridan lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahayen muslimiintu maa fi tahjiiri jarmaadidda waxa ku jira tahjiir hunaa waa in xilli hore salaadda la aado duhur casar maqrib cishe fajar jumco tuduuna ha noqosay sawaabka atahjiir wa atabkiiru ila asala salaadda inaad xilli horeba u jamacada kuu dhaafi ama sabka hore dhaafin walow yaclamuuna hadday ogaan muslimiintu maa fi taajiiri jarmaayada iyo kallahaadda xilli hore inay baxaan fadliga ku jira lastabaquu ilayhi way u dhaqtami lahaayeen way ku tartami lahaayeen ay salaatin kaanat salaaday dooni ha noqoto xilligii dooniba ha noqdo walow yaclamuuna hadday muslimiintu ogaan lahaayeen maa fi lcatamati salaadda ceshaha ajirka ku jira iyo wasubxi salaada fajar la atowhumaa way iman lahaayeenoo salaadda way tukan lahaayeen meesha lagu tukanaya jamacadana tegi lahaayeen walow xabwan xamaarashaba allah ku tageene walow xabban gurguurashaba allah ku tageen ku tagan walow xabban daba ku siqid xabigu intuba waa noqdaa ilmaha yarka intuusan gurguuradka baranin wuxuu bilaabaa inuu salka ku siqo isagoo fadhiya yuu sal ku siqahaya markaasuu halkaa tagahaya kadib baa gurguuradku mar waxaa laga yaabaa inuu xamaartaba oo dabaasho ciidda ku dabaasho intuba waa is gurguurasho iyo xamaarasho iyo salkusiqid kulli xabgu waa cinda alcarab la yidhahdaa cinda alcarab waa xabu inaad laba caacalood iyo jilbaha ku socoto waa xabwi inaad sidii eh, abeesadii xamaaratana waa xabwi inaad salka ku siqdana asna xabwi baa la la atowhumaa way iman lahaayeen jamaacada subaxa iyo cishaha walow xabwan gurguurasho iyo xamaarashaba allah ka dhige xadiidka hore iyo xadiidkan ba hadda ku jira salaada safkeeda in lagu dadaalo safka hore tukashiisa lagu dadaalo sufuufta la simo xaggana ay bannaan tahay imaamkii oo loo aqimin oon salaadii xidhannin inuu hadli karo hadday maslaxo keento xadiidka hore ad kusoo marte yaa cibaad allah fara'aa rajulan baadiyan sadruhu nabigu sooma hadlin salaaddii baa aqimay inuu salaaddii nabigu galu damcay markaasuu arkay nin hore soo baxay inaad isma karto salaaddii loo aqimay aad hadli karto limaslaxa asala wali hayrihabaa laga qaata halka ayada xanafiyadu waa mamnuuc markaad aqiimadu la gaadho laa ilaaha ila allah hadaa iyo allah bartood waa issaaranta xataa isagu ma jirto wax la siin waxay ku leeyihiin ha la simo intaan la aqimin ka hor haddii laakiin uu aqimo muadinku waa in salaadii imaamka uu si otomaatig u galay leeyihin waa jeebkooda hawsha iyadoo intii la aqimay salaad daqiiqada loo taagan yahay bay saxaabadu samayn jireen safka dambe xataa haweenka ay haween sheegaan inay saman yihiin haday ummadda la tukanayaan saxaabadu lahaan jireen yacni shay walboo khayr ah iyo oo ku jiray meeshuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam bal inay safka hore iyo aadaanka iyo salaadoo loo kallaho xilli hore la aado iyo jamaacada salaada subax iyo midda ceshahaba fadliga ay leeyihiin su u weyn yahaybu tilmaamay xataa haddaad weydo si kale ku weydo qorituurasho inaad ku gelayso halkaa hore walow yaclamu maa fi lcatama axaadiid ah ku timid fi saxiixayn in nabigu ummadda ka reebay in la yidhahdo cishaha catama la yidhaahdo catamaha dhihine cishadhaha magacaasaa loo yaqaanaayo halkan nabiga baa isticmaalay calayhi salaatu alcatama fuqadu waxay leeyihiin faqi saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam haduu meeshan odhan lahaa walow yaclamuuna ma fi lcishaa'i iihaam baa iman lahaa ishkaal oo dadka carbeedoo nabigu uu la joogay cisha waxay u yaqaaneen maqhribka alcisha fii luqatihim waistilaaxihim waxaa weeye maqhribka weeye haduu nabiga isagoo nahyiga milicsanaya uu odhan lahaa meeshan walow yaclamuuna maa fi lcishaa'i waasubxi maxaa loo qaadan lahaa maqrib iyo alaa subax si taas looga badbaado nabigu shaygii makruuha ee catama ahaa ayuu isticmaal lianna alcatamata cinda alcarab laa yakuunu ila alcishaa cishaha taqaanaan un weeye amaa maqribkii cishay u yaqaanaan kaadinku cisho u taqaananna catamay yidhaahdaan markasay u fahmaan waxa loo jeedo inuu yahay salaad subax iyo iyo cishe waa in la yidhahdo alcatama say caamo iyo reemiyi iyo reemagaalba u fahmaan idan waxaa weeye min baabi taqdiimi اlmaslaxa alcudma cala almashada e, alakhaf aw اlyusra macnahaasaa meesha ku jira wadaadana waxay leeyihiin isticmaalku nabigu isticmaal waxayna tusaysaa nahyiga hore inuu yahay nahyu karaahati wa tanziih oo uusan ahayn nahyu taxriim uusan ahayn nimanna qaabkaasay ku jamciyaan nimanna qaabkaas libayaan ljawaas bay ka dhigayaan laakiin macnaha hore yaa quruxsan nawina u rajaxaa xadaثna شhayban بن فaruuq qala xadaثna abوالأshab واسmhu jacفar بن xayaan jacفar بن xayaan baa lyhadaa can abi nadraة الcabdiy abi nadrat alcabdiy magaciisu waa almundir ibnu malik ibnu quطacat alcabdi can abi saciidin alkhudriy isna waanu soo marray axaadiisu saxiixanka ku leeyahay ana rasuul lah sal lay slam ra'aa fii asxaabihi fii bacdi asxaabihi wey riwaayad kale caddeey nabigu wuxuu ku arkay asxaabtiisa ta'ahuran xoogow cagajiid taahuran way igu badan tahay inagu waa in yarbu nabigu arkay inaguoo dhaqan baynoota wuxuu arkay salaadii la aqimay in meelaha dambe ragtagtaagan yihiin masaajidka ragtaagan yahay ayb kadibna sababka la buuxin la gengimaayo asaguna iskaga qancaayo ka u dambeeyo inuu buuxiyo oo sabka u dambeeyo uu buuxin doono iyo ka hore aysan agtiisa qiimaba waxba isdheeraynba ra'aa fii asxaabihi ta'ahuran dibdhac buu ka arkay faqaala wuxuu ku yidhi raggii ku arkay hawsha taqadamuu horay u soo mara horay u soo dhaqaaqa fa'tamuu bi igu daydo aniga igu daba istaaga walya'tama ha daydo bikum idinkaa idinku xidho ha idinku daydo wey xagga afcaasha man bacdakum dadka idinka dambeeya yani safka idinka dambeeya wey ayb laa yazaalu qawmun qolya ka suuli mahayaan yata'aharuuna inay cagajiidahayaan oy dib ka imanayaan xataa yuahirahum اllahu ilaa uu rabi dib dhigo oo fadliga uu ka qadiya awaabka ayb haddaad wixii cagajiid iyo dibdhac aad dhaqan ka dhigato waaga dambe caaday kuu noqon marka waa la iska ilaaliya wey waxaa daliishaday xadiidka alimaam shacbi ee qabay nin walba oo ma'muuma ninka ka horreeya kusii xidhan karaa shacbi baa daliishada wuxuu u daliishaday fatamuu bi walyatama bikum man bacdakum nin walba nin ka horreeya imaam abu asagu taagan yahay imaamkii oo rukuucdii ka soo kacay haddaad ku soo gaadho ma'muuminto foorarana waa ragcaddaa waad soo gaadhay bal iska daa haddii ma'muum weli dhiman yahay inta kale way kaceen nin bay xoogo tasbiixdii ku daahay kaas bay kuugu xidhan salaaddii waad soo gaadhay buu leehay xadiidkanoo ku dhegay ayib wlytma bikum man bacdakum jumhur waxay dhaheen horta macnaha walyatama wuxuuba ixtimaal laba macno walyatama haddaydo bikum idinka man bacdakum muslimiinta taabiciinta dambe ah aniga cilmiga iga qaata idinkuna culummaad noqon doontaani ummadda inteeda kale cilmiga idinka qaatuna buu ujeedaa shacbi wuxuu maya salaad baa laga hadlahaye masaajid salaa baa lagu jiraa hawsha cilmi ma aha salaad baynu dhex taaganahay ra'yiga shacbi ra'yi saalan ma aha walaa yazaalu qawmun yataakharuun xataa yu'akhirahum allah nin walba adda meeshuu isdhiga wey horaabu nabigu soo sheegay nin walba naftiisu u tukanaya adugu haddaad caga jiido hadi goor meeshaa dambu iskaga qaracdo haddaadaa isdibdhiga adaa isdibdhiga maxaa lagugu sabay waaga dambana caadiya dhaqan bay kuu noqonaysa shayga caadiya dhaqanku mar buu kadib buu soo noqnoqdaa wuxuu isu bedelaa dabci iyo sajiyu noqdaa xadaanaa cabdulahi bn cabdiraxmaan adaaramiy abu muxamed saaxib sunan wlmuslim ninka taqaanina caanka ah wey dhiman jiray xadaana maxamed bn cabdilahi الraqaashiy qaala xadaana maxamed cafwan xadaana bishr mansuur الsulaymi can aljurayri waa laqabkaasu caan ku yahay waa saciid bnu iyaas aljurayri can abi nadrata haddaynu soo marray mundir ibnu malik can abi saciid alkhudriy radi allahu tacala canhu qaal wuxuu uhi saxaabigu ra'aa rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu arkay qowman qolya muslimiina oo fii muahar اlmasjidi masjidka qaybsi dambe jooga fii muahar اlmasjid fadakara wuxuu sheegay raawigan dambe milahu mila xadiii saabiq ayuu sheegay abulashab kii hore ahaaye hunaa waxaa weeye waa jurayri jurayri abulashab can abi nadra soo marteen hunaana waa aljurayri can abi nadra marka fadakara aljurayri wuxuu sheegay milahu mila xadiii abilashab can abi nadrata alcabdi ayuu sheegay wey idan marka wuxuu nabigu qoonsanayaa sababtii oo la qaybsanhayo oo la buuxinayo inaad meelaha aad iska sii sheekayso adoon markaa maslaxa fiicanba aan ku maqnayn xadaana ibrahim bnu dinaar albaqdaadi wa muxamed bn xarb alwaasiطiy qaala xadaana camr ibn اlhaytham ibnu qaطn abu qaطn albasri qaala xadaana shucb bn xajaaj can qataada bn dacaamat asaduusi can khilaas bni camrin alhajari albasri waa raggii taabiciinta ee cali ansaartiisa atbacdiisa ahaaw can abi raaficin wasmuhu nufayc dhowr goor baynu soo maray nufayc ibni raafic asaa'iq abi raafic asaa'iqna waa la iska yidhaahdaa can abi hurayra radi allahu tacaala can can الnabi sal ly slam qaal low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen aw yaclamuuna ama ay muslimiintu ogaan lahaayeen maa fi safi اlmuqadami safka hore waxa fadli iyo ajriga ku jira iyo hawaaba lakaanat waxay noqon lahayd waxa ummadda kala saarta qurcatan qorituurashay noqon lahayd wey lakaanat alxaala alqaaطica lilnisaac baynahum wey kaanad yani kaana isamkeeda baa goon waa maxay yani wax lagu kala baxo wuxuu noqon lahaa in lagu kala baxo qori tuurasho ayib lakaanad waxay noqon lahayd xaalada kala saarta muslimiinta isku qabsaday safka hore anaa geli iyo anaa geli qorituur un bay noqon lahayd lakaanat alxaala alqaaica linisac qurcatan bay noqon lahayd wa qaala ibnu xarbin asagu wuxuu yidhi maxamed bn xarb alwaasiti lafdiga hore waa lafdiga ibraahim ibnu dinaar albaqdaadi wey asagu wuxuu yidhi low taclamuuna aw yaclamuuna ma fi الsaf اlأwali almuqadami meeshuu wadaad kale ka yidhi buu awalkan ku bedelay maa kaanat ma noqoteen ilaa qurcatan qorituur mooye ay maa kaanat alkhasla alqaaطica lلnisaac ilaa qurcatan qorituur ba ayadna noqon lahayd wey marka waxaa la keenaya weeye aqoon daraa keenaysa waa meesha layidhi la yidhi had nin walba intuu ilaahay yaqaano ka cabsadaa nin walba intuu ilaahay subxaana wa tacaala yaqaan ayuu ka cabsadaa ayib hadduu rabbi ku waafajiyo weyaad haddii ilaahay qalbigaada macrifadiisu iyo ogaal aqoontiisu ku weyn tahay wuxuu mudan yahay iyo waxaad mudan tahay iyo waxa laga rabaad garanaysa waxaa keenaya marka dadka qaarkood inay cagajiidaan waxaa weeye aqoontaraa ka haysa safal awal wuxuu yahay ee fadliga ku jira xadaanaa zuhay bnu xarb قال xdثna جرير بن cبدالحميد الضب عن سhayل بن أبي صالح عن أبي أبي أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى اه عليه وسلم khayر صفوف الرiجاaل khayru صفوuف الرiجاaل ragga layminkiisa midka ugu khayr badan waxaa weeye أwلha أول صفوuف صفuufta ragga waxaa u khayr badan ka u horeeya wa شharuhaa شharu صفوuف صفuufta raggana waxaa u ajir yar baa loo jeedaa u ajir yar aakhiruhaa ka u dambeeya wa khayru sufuufi الnisaa'i dumarka sababkooda midka u khayr badanna waxaa weeye aakhiruhaa safka u dambeeya wa sharuhaa midka u shar badanna bimacnaa u ajir yar awaluha ka u horeeya weeye cinda ahli اlcilm nusuustay ka qaateen adilana tusaysee waa cinda salaati maca الrijaal waa markay rag iyo dumar wada tukanayaan waa marka qaybta hore masaajidkana rag ku tukanayo qayb dambana uu dumar ku tukanayo rag iyo dumar ay wada tukanayaan baa laga hadlaaya hadday laakiin dumarku iskood u tukanayaan oy masjid gooni a ah leeyihiin ama madarisadooda ay ku tukanayaan ama guryahooda ay ku jamaacadahayaan waa ragoo kale safka u horeeyaa u fadli badan waxaana u fadli yar ka u dambeeya ragguna waa sida laakiin hadday labadii jinsi isu yimaadaan lab iyo dhadig meel ku wada tukanayaan raggana waxaa u fadli badan safka u horeeya dumarna waxaa u fadhima safka u dambeeya maxaa yeelay safka u dambeeya ragga iyo safka u horeeya dumarkaa isu dhowaanaya shareecadanu maxay rabtaa rag iyo dumar hala kala fogeeyo wey isma arkaan intay labadaa jinsi kala fog yihiin ayay adduunku nabad yahay oo iimaanku dhowrsan yahay oo akhlaaqtu inay ilaashan tahay mar haddii fasaad khuluqi ay yimaado oo bulshadu furfuranto oo infikaak usari ay yimaado adduunku waa rogmanaya adduunku waa rogmanaya gabadha muslimiinta nabigu wuxuu yihi salaadeed waxaa u khayra midday ku tukato qolkeeda jiifka gudaha ardaaga qolka fadhiga salaaday ku tukato waxaa ka fiican qoolka caruurta kay ku tukato salaadaasaa ka fiican qoolka carruurtana waxaa ka fiican qolkeeda jiifka goonida ah salaada qolka fadhigana waxaa kasii waxay dhaantaa salaada jikada miyay dhaantaa mise ardaagaan dhahnaa masaajidka masaajid wuu yahay guriga dhexdiisaan ka hadlaayo masaajid maxaad ka doonteen ayib almihim gabdhaha muslimaadkaa salaadahooda sunno iyo waajib waxaa u khayr badan guryahooda inay ku tukadaan haddayse ku tukadaan masaajidda oo jamaaca timaado safka u dambeeyaa ka khayr badan ka horeeya dumarka lannahu fitna jirta weeye xataa ragga dambe labtirkoodu waxaa laga yaabaa inay kilkilaha gabdhaha ka fiiriyaan markay rukuucayaan saa yidhaahdaan ila dadku isku iimaan ma aha tayib kuwa hore dumarkana waxaa laga yaabaa meeshaa inay rag ka ilaashadaan intaan ilaah hooya rabbi dhowrin baan ka hadlayna hadda mar haddii la isku dhowaado meeshaasi shaydaan baa ka adeeganaya shaydaan baa ka adeeganaya hala kala fogaado markaad u yartahay mid caraf soo marsata barfuun iyo xoogo uunsi ah yaa sanka kaa gelaysa marka waxaad bal ti aad fiirisid maanta dhan marka uunsigaas iyo ti aad fiirisid buu shaqo kaaga dhigaya shaydaan wax la togodoba uma haysidba iyadoo la salaama naqsadin baad arkaysa marka waa aafo aafo wey xadaثna qtaybaة بن سacيid qaala xadaثna cabdالcaزيiز yaعni adarawardiya cabdilcaزiz بn mxamed adarawardiya can suhayb bn abi saalixin bihada isnaadi buu noogu tabiyey sanadkadaad soo martayna ahaa can abihi can abi hurayrata milahu asagoo kale marka ha lagu dadaalo wey hawsha ayada ah baabu amri nisaai lmusalliyaati wara'a arijaali anlaa yarfacna ru'uusahuna min asujuudi xataa yarfaca arijaalu baabka wuxuu baab baabu amri nisaai dumarka in la faro almusalliyaati tukanayay wara'a arijaali rag gadaashi ku tukanayay anlaa yarfacna ru'uusahunna inaysan madaxa soo qaadin min asujuudda ka soo toosin xataa yarfaca arijaal raggu ay soo fadhiistaan raggu ay soo fadhiistaan marka waana xukun ku yimid xaalad markaa jirtay oo xagga dharla dharku dharkaa yaraa xugun marka mulaq ah ma aha xugun mulaqa ah ma marka haddaad qamiisyaha iyo mar dharkii la helay nin walba boorso u buuxdo xukunka inuusan jirin baa loo badan yahay ayib qod waxay waa adab ilaa aminkan baaqi ah cilada xadiidku way muuqataa cilada xadiidku mar hadday muuqato mar walbo ciladaa la helo xukumku waa shaqaynaya mar walbo la waayana ma shaqaynayo waana xukm naskhina ma ahee waa xukm muqayada bicilla yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic bnu jaraax can sufyaan sufyaan athawri wey sufyan bn cabdillahi athawri sufyaan imaam jabal ah imaam jabal oo caabida ah, oo faqiiha ah, oo muxadis ah oo dhan walba ka dhammaystiran buu ahaa ilaa axmed uu yidhi xilligiisi nin la aqoona ma garanayo waa runtii nin la aqoona xagga fiqiga xagga axaadiista xagga tafsiirka xagga zuhdiga cibaadada wuxuu ahaa rajul kaamil min kulli shay min kulli shay allah barakeeyo can abi xaasim can abi xaasimin wasmuhu waana soo barray xalay salaamatu min dinaar abu xaasim hadduu abu hurayra sheekh u yahay waa salmaan alashjaci hadaad maqasho abu xaasim can abi hurayrata waxaad ka tidhahdaa fahuwa salmaan alashjaciyu haddii abu xaasim yimaado sheekhiisuna u noqdo saxaabiga le sahl ibnu sacdin asaacidi waxaad tidhahdaa fahuwa salaamat bnu dinaar albasri ayib way kale yihiin can abi xaasimin salaamat bnu dinaar liannahuna waxaynu haynaa sahl ibnu sacad asaacidi halkaas waxaan ku xusuustay eh, sufyaan athawri sufyaan athawri qadiyadiisii howlmaan la wadwadaad ka hadlay habeen dhoweyd ba waxaa idin yidhi maraan hawl ka hadlahaya hawshaas iyo fatwada aan sheegay anaa mas-uulka ah ilaahay hortiisa subxaanah wa tacaala qolya caamaah ayaa hadalkaas qoonsaday oo yidhi maxaa fatwada wadaadku u sheegay hadalku asagu sheegay mas-uuliyaddiis u qaadayaa hadaa min ariiqati salaf shayga aada hubto inuu diinyo xaq yahay inaad tidhahda aakhare u qaawan waa min madaahib salaf saalix marka inaad fahanteen baa uma waxaan jirin bay diin moodaan kuwo culmmada ismoodana way lugeen gabancid ay ugu ordaan qiso cajiiba wuu leeyahay haabita can hada alimaam ha sheego kutub caqiida ka akhriya ninkaa laakiin soo akhrisan see anugu yeelahayaa wuxuu idhi shahaada cawliyaan baaxirow reer koonfurada diin axkaamta aada ugu akhriyey kitaabkii manhaajkaabuu xambaarayo irshaadkiibuu xambaarayo mukhtasaadko dhan buu soo leefay wuxuuna dareemayey ninkuu wuu fahma badan laakiin waa maangaab ardaygu waa nin fahmo badan laakiin xoogow laga roono wey laga roone wuxuu yidhi hebelow cilmi baratay laakiin caqligaad ku agaasimi lahay xaggeen kaaga keenaabu waxaa idinku sameeya garan maayo wadaadka la yidhaahdo shucaybni xarb shucaybni xarb ayaa u yimid alimaam sufyaan athawri raxmat ullaahi tacaala abu cabdillaah wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ii yidhiso caqiido iyo waxa adigu aada aaminsan tahay oo aakhare marka ilaahay i weydiiyo aan dhaho ilaah waxaa ii sheegay diinkan aan ku dhintay intaa ku dagaalamahayay sufyaan athawri oo ilaahay aakhar adiga ku qabsadaba aniguna aan badbaado ardayga sheekhu waa ku adkayay baashi wuxuu yidhi ya shucayb bni xarb hada tawkiid ayamaa tawkiid bur hawsha waad adkaysay hase ahaatee la kala bax yeedhsa wuxuu u yeedhiyey caqiidatu ahli sunna waljamaaca xataa masaa'il khilaafi oo farci oo fiqi u yeedhiyey oo maxaa bisinka waa inaad siraysata buur la jahrin masaa'il farci oo khilaafiyada hoosuu ka hadlay markaasuu wuxuu markaad aakhara tagto faqul lilaahi hada maa xadaaniihi sufyaan ibnu saciid athawri uma halli baynii wa bayna rabbi aakhare markaa tagta rabbi ku weydiiyo waxaad tidhahdaa masaa'ilkan waxaa ii yedhiyo ii fatwooday haddaan shucaybna xarbin ahay waxaa ii fatwooday sufyaan athawri kadib aniga rabbiga isku hayadaa buui iska tag adugu anaa aqaana meeshaan gelinhaye wuxuu hi xaafid adahabi wahada aharun saxiixun haabitun can اthawri yani haddii ninka ka shakisan diinkiisa asaga u taallaa waxaan leenahay fadarhum wamaa yaftaruun fadarhum fii raybihim yataraddaduun fii raybihim yacmahuun ninka asagu diinkiisa ka shakisan isaga u taallaa lakiin annagu waxaan hubno haddaan idiin sheegno waxaan xaq u leh inaan idhaahdo ka sufyaan athawri uma halli baynii wa bayna rabbi edabdarada marka meelaha laga wareega iska ilaaliya ayb can sufyaan athawri can abi xaazimin can sahl bni sacdin asaacidi qaala ra'aytu rijaala qisadaydoo dhammaystiray ictiqaad abi cabdilaahi thawri ka ahriya laalaka sunan ka ahriya mujaladka u horeeya ku qoran tahay wuu tarjumaysta ictiqaadu maalikin ictiqaadu sharxu caqiidata ahli sunna waljamaca soo ma taqaanaan kitaabka laalakaay hibatulahi bni xasan aabari abulqaasim soo lama yaqaan waa mujalad koobaad ka ahriya ictiqaad abi cabdilaahi thawri sufyaan athawri iyadoo faahfaahsan oo furuuc leh oo fiqiyaad leh oo khilaafiyaad leh oo caqaa'id leh anugu waxbaan ka hadlahayeyba diinka rabbigayo hee lagu tuntayba lagu tuntay ijmaacaad baan ka hadlahayay daruuriyaat اdiin baan ka hadlahayay laakiin nin danaysanayo dan kale le asagay u taallaa qaala wuxuu uhi saxaabiga laqad ra'aytu الrijaala rag baan arkay alrijaal yani jamaca min asaxaaba loo jeedaa laqad ra'aytu الrijaala asxaabu sufa laga wadaa laqad ra'aytu rijaalan arkay caaqidii rag baan arkay weeye caaqidii usurihim ayagoo ku xidhay hoosguntigoodii fii acnaaqihim luqumaha ku xidhay caaqidii usurihim jamcu izaar ayib caaqidiina de waa jamcu caaqidin ayib caaqidii usuri macawiso ku xidhay fii acnaaqihim mila sibyaan sida carruurtoo kale maxay saa u yeeleen min dayqi اlusuri macawisola'aan dhar la'aan baa jirta idan ma helhayo macaawis hoos iyo kor u deeqda macaawis iyo go' ma helaayo shaar iyo sarwaal ma helaayo marka hal go' buu haystaa go'bu intuu halkan qadolkaa ka xidhaya soo ma taqaanaa sida la yeelo markay maryaha kugu yaryihiin ama maradu kaa qoydo kale go nal lagu xidho markaa dhaqaaqda laakiin waxaa waa dadan qabanin xisaabta way hallaabaysaa soo ma taqaanaa halkan le way furan tahay markaad saa saanta qaaddo haddaadan marada qabanin ama aad bin wax ku dhajinin bowyaada iyo lowgaadi baa soo boodahay dhibkaasaa la soo maray khalfa الnabiyi nabiga gadaashiisaan ku arkay laqad ra'aytu الrijaala weeye caaqidi usurihim fii canaaqihim mila الصibyaani min dayq اluzuri khalfa الnabiy nabiga gadaashi ayuu ku tukanaya dadka noocaas faqaala qaa'ilun nabiga wey calayhi الsalaaة wasalaam riwaayada nasaa'i baa xadaysay fi kitaabi aliqraab faqaala qaa'ilun baa wuxuu uhi yaa macshar الnisa xaafidku wuxuu leeyahay nabiga weeye laakiin nabigu ruux inuu diraa laga yaabaa lanna ma badno uu leeyahay in saxaaba nabiga ay qaala qaa'il waxaa weeye isagaa faray laakiin hadalka waxaa iska leh saxaabi kale oon u malayn buri inuu bilaal yahay inuu bilaal yahay lakiin riwaayada nasaai ku timid aliqraab waxay caddaynaysa inuu rasuulku yahay dhib mala faqaala qaa'ilun baa axad baa wuxuu yidhi yaa macshara الnisaa'i dumarow la tarfacanna ru'uusakuna madaxiinna kor ha u qaadina min asujuud wey sujuudda ha ka soo toosina xataa yarfaca arijaal ilaa raggu soo toosaan ilaa raggu soo toosaan ilaan moogtahay mara yar ood halkaa ku xidhatay markaad sujuudid waxaa laga yaabaa in cawradaada wax ka muuqato ninka cawradiisu wax ka muuqanaysan haddee salaada isago kama burayso maxaa yeelay waa waa lidor waa cajs haddaad maraba weyda maxaad samayn maraba haddaad weyda manhaajkaad ku soo martee maraba haddaad weydo salaada waa tukan laakiin haddaad dhiiqiyo dhooba helayso dhiiqiyo dhoobaad ismarmarinayso dhiiqi iyo dhoobaad ismarmarin lee mugta xisaabiga waxbay ka asturaysahay haddaad dhiiqiyo dhoobo weyda maxaad samayn oo meeshu wada dhagax taayba adoo taaganba adoo qaawanama murga gacnaha tukanaysa salaadda laga tegi maayo marka intaas hunkaa yarkay heleen bay saxaabada ku tukanayaan ridwaanulahi tacaala calayhim idan hadana waxaan rabnaa inay badbaadaan oon cawraadka lakala arag gabdhuhu waxoogu wejiga madaxa dhulkaa ku yarhayeen inta ragu soo kacahayaan adkaartaasii wateen xataa yarfaca arijaal riwaayada bukhaari baa caddaysay xataa yastawi اrijaalu juluusan xataa yastawi اrijaalu juluusan ilaa raggu ay soo fadhiistaan haweenkaas sujuudsanaadeen riwaayadii ibnu khusayme waxaa ku timid kaana rijaalu yusalluuna maca الnabiyi caaqiduu usurihim ila akhir اlxadiid nabigay la tukanhayeen wey khalfadaasi ma aha iska dabataagne waa salaad bukhaari ninkii soo maray waad garanaysaa xadiidkii abu hurayra muxuu ahaa kuntu fii sabciina min asxaabi الsufa toddobaatan ninoo reer asxaabu sufaan ka tirsanaa buui maa minhum rajulu calayhi ridaaun ima burdatun aw kisaa toddobaatanka nin macawis iyo go' ma jiro nin baa macawis haysta goo'aan weeye qaar koraa qawan nin baa go' macawis la'aan weeye nin laba shay laba dhudood isla wata oo midna hoos ku xidhan midna kor ku xidhan maba jirin bal toddobaatankaa ninan ku jiro qad rabatuuha fii acnaaqihim luquntay ku xidhan jireen waa asxaabu subuubi nimanka hadda laga hadlaayo luquntaan ku xidhan jirray fa minha maa yabluqu alkacbayn wa minha maa yabluqu asaaq baa ka mida wuxuu ihi marka fayajmacuhu biyadihi karaahiyata an tura cawratuhu markaan halka ku xidhanno meeshanaan gacanta ku qaban jirray wala ku ururin jiray si ayna cawradan u muuqanin dhibkaasaa laga soo maray diinkii dadka noocaasa baan ummadda wax taro wax anfacay madaahirtan iyo fafakhadan wax badan ma tarto marka xukumkaasuu ku xidhanya hadday marka timaaddo in dharku yaraado oo baahidan oo ay timaado sidaanbaa dumarka la fari sidaa unbaa la fari nabigu u faray calayhi salaatu wasalaam ayib haddaan marka dhib jirinna waxaa weeyaan waa fasaxan yihi baabka muku dara hadi والله سبحانه وتعالى أعلم